لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaab kitaaب المusaaqاaت wuxuu ku saabsan yahay musaaqaadkii waxaan ka soo baxnay mukhaabaradii iyo musaaracadii iyo mucaamalaadka ku tacalluqay kitaabu اlxarhi wاlmusaaraca musaaqaadkuna dhinac bay ka soo gelayaan waase ka shaamilsan yihiinoo saqyu اlmaaءi liلzuruuci wالnakiili walancaami walafraadi walashkaas o dhan baa soo gelaya in biyahaas la waraabo ama xoolo laga waraabiyo iyo xayawaan ama binu aadamkaba ha cabo ha waraabo ama beeraha laga waraabiye bishaklin caam waxaa laga hadlayaa saqiga iyo warowa iyo biyaha iyo waxa ku tacalluqa iyo waxa qofka uu mulkin karo iyo waxa uunan mulkin karin iyo waxa dheeraadkaa ah inuunan diidi karin oo inuu dadka u diida aysan ahayn baabun wuxuu ku saabsan yahay fi shurbi cabitaankii sharaabkii iyo cabiddiiba ku saabsan yihi iyo wa qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wajacalnaa min almaaءi kula shayin xayin afalaa yu'minuun waxaan ka yeelnay biyaha shay kasta oo nool xaggiis biyahaasaa laga abuuray biyahaasayna ku nool yihiin wa qowlihi jala dikruh ilaahay qowlkiisana waa u baab oo ku saabsan yahay afara'aytum almaa aladii tashrabuun ayuu ilahi leh subxaana wa tacaala biyaha aada cabbaysaan aantum anzaltumuuhu min almusni am naxnu munziluun midinkaa daruuraha ka keenay oo ka soo dejiyey mise annagaa soo dejinu ilah subxaana wa tacaala low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun waa kuwa alla leehy subxana wa tacaala haddaan rabna waxaan ka dhigi lahayn ujaajan cusbo iyo milax aan la cabbi karin oo aja markaa bukhaari raximahu llahu caadadiisii lagu yaqaanay buu galay oo inuu la imaado aayado qur'aan ah oo uu isleeyahay tarjumada iyo aayadda aad turjumada u soo yay tacalluq la leeyihiin walow min baciid meel fog baa tacalluq habahaado oo tacalluq fog baa leh hataa buuwa mawduuc ahaan aan isku mideen laakiin dhinacun calaaqay ka leeyihiin aayaddan buu soo deliishaday iyo goosgoos kale iyo aayado kale wuxuu isku dayayaa marka inuu min baab ilfaa'ida uu alfaaddan qur-aanka hadda aayaddan uu keenay lafdi lamid ah iyo alfaad kale oo calaaqo la leh inuu min baab ilfaa'ida ku faa'iideeyo taasuu caado u lahaa bukhaari raximah llahu tacaala faa'iide ahaan inuu kugu keeno markaasuu wuxuu yihi hajaajan aayaddaas qur-aankaa mufrad mufradaat tafsiiru mufradaat buu galay waanzalnaa min almucsiraati maan hajaaja lafdigaa hajaajan ah munsaban buu ku fasiray ya biyo shub la shubayo oo fara badan buu ilahi nooga keenay subxana wa tacaala uga soo dejinay almuznu biyihii iyo daruuri baa lagu jiraaye muslim buu haddana keenay oo wuxuu yidhi asaxaabu antum anzaltumuuhu min almusni waxaa loo jeedaa musniga asaxaaba waa daruuraha alujaaj low nashaau jacalnaahu ujaajan almuru baa loola jeedaa biyo kharaar oo lacabbi kelin baa ka dhigi lahayn furaatan ayuu haddana galayoo waasqaynaakum maan furaata furaat bmanaa waxaa loo jeedaa cadban macaan oo waa did ujaaj ujaaj bay ka soo horjeedaan ujaaj waa biyo dhanaa ah oon la cabi karin oo kharaar wey furaadna waa biyo macaan wey labadaba waxaa weeyaan inuu ilaahay furaadna siiyey oo biyo macaanna siiyey kuwii kharaaraana uunan cirka nooga soo dejininba kuwa kharaar waa man midna ilahay uunuu galladaysanaya subxana wa tacaala shukri baa marka naga rabaayo falowlaa tashkuruun buu ilahay ilahy subxana wa tacaala maad ku shukrisaan miyayna ku shukrinayn allahas cirki baa da biyo xareeda oo macaan u da intuu doonaya qofka ka dhiga qaala musanifu raximah llah baabu man ra'aa ninkii arkay buu u yahay sadaqata almaa'i biyaha in la sadaqaysto wahibatahu in biyaha la hibeeyo oo qofka siiyo wawasiiyatahu biyaha in la dardaarmo jaaizatan mid fulaysa jaaizatan tan jawaaskii bimacnaa ibaaxadahaa looma jeedo waxaa loo wadaa jaa'iza ay naafida wasaayo maartay fulaysa miya inay tahay fulaysa qof baa wuxuu sadaqaysta injuu sadaqaysta sadaqada waa gasha jawaaska wuu kasii weyn tahay oo addiga tawaaba kilaysa ee mubaaxi jawaaskii ibaaxada maa qof baa wuxuu hibeeyey biyuu qof u hibeeyey jaa'iza waa kilaysa wasiyadiisa u dardaarmi biya alla siiyo meesha ceelka hebel alla siiyo masaakiinta alla siiyo dadkaa ka cabaana kullii jaaiza wasiyada waa wasiya kulaysa wey maqsuuman kaana ahayaa biyahaasi laga hadlaayo biyo la qaybsanayo oo markaasi la qaybinayaba waa kana dirti loo keenay qaybinayo saxaabadu isdhiidhibayo aw kaana hayra maqsuumin min qof lagu talagalay qof la sinaya ha ahaato maqsuuman kaana aw hayra maqsuum sadaqat lmaa wa wasiyatihi jaa'izat man ra'aa qofkii arkay sadaqat almaayi wa jaa'izatan mid furaysa oo inay arrintaa asaxayso asaxayso isqoro tarjumada musanifka raximah llah wuxuu kaga jawaabayaa ku radinayaa dad yidhi ina almaa laa yumlak biyo lama mulkin karo oo qof biyo ma layaalan karaba bidaliil qowlihi sal اllahu alيh wasalam almuslimuuna shurakaau fi alaain almaau wاlkalab wاnnaar axmed iyo abu daawud ibn maaja waa soo saara dadku waxay shirkad ku yihin saddex shay biyaha daaqa iyo dabka xadiidka asagay ku dageen baarkiisa markaase waxay yidhahan biyo lamama yeelan karaba haddaadan yeelan karin waxba sadaqayso adun baa gelaysa mana lihiin adigaba iyo maarata waan hiibeeni waa dardaarmi iyo waxaasoo dhan qofma jirto ma belihin waxoogaa dareentaa aad sadaqaysanayso taanuu radinaya aad arki doontaa biyihii oo la sadaqaysanaayo oo la qaybinayo oo la bixinaayo oo idan la kala qaadanayo heer rasmiyaa la leeyahay qofku leeyahay xaqaygu weeye in marka la mumkin karo ayay tusaysaa wixii la sadaqayso oo la hiibeeyo oo la dardaarmana waa xaq qofku uu leeyahay inuu dardaarmi karaa oo ninkan hebel ala siiyo ama xadiikaas annaasu shurakaau fi talaaa maa muslimuun waxaa loola jeedaa waxyaabaha biyaha aan midna una sheeganaynin qabigaa iyo biyaha xareeda ee daaiyo balliyaha iyo tabaga iyo kuwaasaa laga hadlaya ama biyaha hadduu qofka uu soo qaato weelashiisa ku qaato meel eelo samaystay buu ku shubtay biyahaas isaga ayaa u xaqnimo badan laakiin wixii fadliga dheeraada ayaa la rabaa iyo dadka baahadiyo hoolaleyda cawskaas u fadhiiyay iyo cawska u kacaysanin oo biyaha u diiday ayaa la rabaa wixii fadliya dheeraada taasaa la rabaa laakiin asaga ayaa xaq u leh hadduu gacantiisa biyaha asaga uu ku soo aruursaday ama uu ku eh, ceega ku qurtay taas way maaa wa qaala cumaan wuxuu yidhi cumaan ibnu cadaab amiiru lmu'miniin radi allahu canhu wa ardaah ashahiid qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi man yashtari biira ruubata ceerkaa ruumayaa gala nin yahuudigaas galaha fayakunu dee maruu noqon markuu soo iibiyo ceerkii dawrihi wadaantiisa fiihaa ceerkaa uu gashanaayo ka muslimiina muslimiinta wadaantoodoo kale oo dadka ka iibsanayn dadka kama iibsanay yaa intuu soo galo dadka un kala mid noqon ka cabisi dadkooda caddaan dadkuna faraha oga qaado ka ahayn ka muslimiin waa waqaf shaya waqafka ee hadda iska bixisayna afka ma uma dhihin waad cuni kartaa ad naftaada naadirka ilaalinaayo waxbaad ka cuni kartaa dadkana waad siisan kartaa fartidaadana waad ka quudin kartaa marka xaliibu cudmaan nabiga cala salaam baabkii buu bediyayoo tawjiid caama kulli man yashtariya gaal dinar umma fayakuuna damuhu fiiha ka dinar muslimiin wadaanta muslimiinta oo kale fashtaraha cudmaan radi allahu canhu waa soo galay markaasuu wuxuu yidhi lilmuslimiina jamiica muslimiinta umaska waqaf muqadim marka hadalkaas wuxuu ku hadlaayay cudmaan nimankii ka imaaday qaraaq iyo shaam iyo masar ka imaaday ee qowqaayiinta ee mudaharaadkii xumaa la imaaday madiina la soo garay intaasoo qabayna soo aruriyeen markii dambana dilay markii xasri ku sameeyeen gurigiisiiba ku xamilay oo kama soo bixi karta laakiin marka calaacalayya nabadiisiiba kaminaysa muwaqtihiin intuu soo bixiyo madaxiisa oo saxaabadii wixii noolaa iyo ula hadlay wuxuu yimi nabiga inuu yidhi ceerkaa ruumayaa intuu gado dadka muslimiintaa ka cabsanayn oo bixinay dhinac laga galay ma ogtihiin haabay dheheen maantana waxaad ii dhibaato geliseen biyihii badda inaan kacbo weydi biyihii badda wuxuu ka wadaa ceelashii cusbadahaa ee dhanahaaya madiina madiina ila badba marteen shabha waxaa weeyaan waa biyo cusba oo dhanaa sida baddoo kale kuwaasaad maanta ii dhibaato geliseen wayo ceelka aniga aan gacanteeda iyo raasumaalka iyo suufurmaal aan ka gaday oo macaanaa u jooga masjidkiina waxaagooda ku tukan maysa wuxuu nabiga calayh salaam uu yidhi man banaa lilaahi baytan bana allahu low midra fi ljannati an masjidkii nabiga calayh salaam aan tawsiciyey ayaan ku daray hadalladiisbay ka mideen marka man yashtari biruma ceelkana la garanaya waa biyo waa laidinaya marka in la mulkin karo biyaha oo la yeelan karo oo la sadaqaysan karo ayaa laga qaatay labadaasle almaau laa yumlak ayaa la muudinaya lama mulkinaya kuwa xadaana saciid bin abi maryam qaal xadaana abu qasaam ibnu ariif weyaane qaal xadaana abu xaasim salamata bnu diinaar can sahl bnu sacdin isaaciliyi radi allahu canhu abulcabaas qaala utiya nabiyu sala allahu alay wasalam waxaa nabiga loo keenay biqadaxi diil fashalla minhu wuxuu ka cabay diil baa loo keenay biyo ku jiraan uu cabay wa ana minu midibkiisana qilaamu minu yar baa fadhiya asqaruqowmi dadka meeshaa joogana aawiya wala sheekhu odayaashii dhacay masaa'il dadka bixigiisa way fadhiyaan faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi yaa hulaamu wiilow atadanu lii ma ii idmaysaa an aiyahu ama an ucdiyahu inaan siiyo alashyaaha odayaasha ah, midig baad iga fadhida adaa u xaqnimo badan inaan bidixda odayaasha fadhiya aan siiyo indhahooda kaa dugo ah, ma ii idmiyo miyay ogashahay buu nabig sala allah alay waslam yidhi wiilka wiil dhalinyaro oo fatil oo caqli badan oo la mari karin meel kaluu ka fiiriye dirbaba biyo iyo caano la iska cabaaya arrintu ma aha waa hambadii nabiga sala allah alay wasalam oo barakaysan hambadii nabiga iyo barakadii nabiga qof kale inuu qaato waa diiday faqaala wuxuu yidhi maa kuntu liuuhira miihi mid dooranaya bifadlia hambadayda minka adiga aan kaa helay nasiib ilaahay ii siiyey axaddan qofna u dooran mahay yaa rasuul rasuul allow fa acطaahu waa siiyey caanihii ama biyihii iyaahu wiilkii buu siiyey nabiga sala allah alيh wasalam markaa biyay ahayeen riwaayo kalena caano iyo biyo la daray ibnu cabaas way ninkaa isaga marka nabiga alayh الsalaam markuu cabay biyihii yaa xaq u yeeshay qofka midigtiisa fadhiya aq u yeeshay oo mulkiye oo iska leh qismadaasuu ku yeeshay maqsuuman aw hayra maqsuuminti wey waa la qaybinaya qaybtaada adagaa iska leh inaad adiga tanaasusho ood qof kala siisaba waa gaare macnaha intaasu musanifka tarjumada xadiidka halkaas ku waafaqsan yahi waxaa ka laga fahmaya xadiidka laga qaadani qofka wax qaybinaya ama saaxiibulbeytka ee guriga iska leh ee marti u timid ama xaflad i wax qaba markuu wax qaybinayo qofka uu asaga isleeyahay waad ugu ixtiraam badan tahay ama nin culamaa ama nin waalid ah ama qof weyna lagu ixtiraami ama mas-uuliya nin madaxa oo uu rabo inuu wii la qaybinayo ku bilaabo waa ku bilaabi karaa meeshuu raba ha fadhiye meel alla meeshuu raba ha fadhiyo bartanka dadka hadduu fadhiyo asaguu ka bilaabi karaa markaa kadib baa waxaa bilaaban alaymanu falayman a midigtu markaasi bilaaban laakiin qabla alqisma intaan qayb bilaabanin qofka rabta ka bilow sheekh hebel ma kugu wenya agtaada haa ka bilow asaga haddii sheekh waa kugu bilaabi lahay lakin bidc baad fadhidaadhin ka bilow asaga asaga markaad ka bilowdo markaasaa waxaa laleeyahay midig qof kastaba acraabi hadduu fadhiyo ilmo yar hadduu fadhiyo kaa midigtiisa laga bilaabi nabiga midigna waa laga fadhiyey bidixdina waa laga fadhiyey soo ma ninkii imaaday ee wax inuu bixiyo rabay xagee kusi hagaagay wasad alxalqa soo maarti nabiga alay slam bartankii buu fadhiyaa xaggana waa laga fadhiya xaggana waa laga fadhiyaa nabigu ka bilaabay sala allah alay wasalam waa loo ogolyahay laakiin nabiga alay slam markuu cabay yaa yaa lagu xujisiin midigta markaas ka soconaysa bacd almubtada wey baabun alyamiinu bacda almubtada imaamu النwwي في رyاض الصاaلحيiن waa kii dhihi jiray qال xdثna أبواليمان الحكم بن نافع qال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال xdثnي أنس بن مالك baa i warama رضي الله عنه أنhu xuliبت لرasuuل اللahi waxaa nabiga loo lisay عaليه السلاaم شhaatu neef ari oo daajinun guri jooga neef adhowska qawlis oo cidda jooga oo kuwa cidaha joogaah oon daaqin bannaanka aadin ayaa loo soo lisay wa huwa fii daari anas binu maalik nabiguna daarta anas binu maalik gurigoodu joogaa wa shiiba labanuhaa caanaheedii baa loo barxoo biyo lagu daray bimaayin biyaa lagu barxay min albiiri ceelka laga soo daray allatii biirigii fii daari anasin anas gurigiisii iyo xaafadoodii ku yaalay ceelkaasi biyo ku jiray ayuu intu ka soo daray laga soo daray baa lagu barxay caanihii hash er, muxuu aha ridoodii ridoodii laga soo lisay faacطaa rasuul lahi faacطaa rasuula اllahi sal slam buu siiyey anas alqadaxa dhiilkii fashariba minhu waxbuu ka cabay xataa idaa nazaca markuu ka fogeeyey alqadaxa dhiilkii can fiihi afkiisa adhaba wa azaala afku markuu ka bixiyey dhiilkii caanihii wa can yasaari bidixi waxaa ka fadhiya abubakr wa can yamiinihi midigtiisana caraabi mid reer baadiya iskuma dhow abubakr iyo caraabi faqaala cumar baa wuxuu yihi wakhaafa intuu ka baqay an yucdiyahu nabiga inuu siiyo alcaraabiya ka reer baadiya midigta fadhiya inuu nabiga u dhiibo intuu ka baqay buu degdegay cumaro wuxuu yidhi acdi abaabakr yaa rasuul allah cindak waa ka fadhiye abubakr baa midka fadhiya si wuxuu ka yaabay caraabigi in loo dhiibo sidii bay noqotay ku yaabay faacdaahu lacraabiya acraabigii buu nabigu siiyey alayh salam aladii can yamiini midka ka fadhiyey layaabkiibuu ka saaray uma qaala wuxuu yidhi alaymana falaymana nuqadimu laymana falaymana uqadimu laymana falaymana midigta ka hormariya kadibna haddana midigta kasii fadhiya midigta ka socda waa goorma laakiin marka u horaysa qofka rabto ku bilow kadib bay midig ka soconaysaa saas ilaa nabig alay slam mudhi war ag kasoo bilow mudhihin baabun wuxuu ku saabsan yahay man qaala qofkii yidhi ina saaxiba almaa qofka biyaha iska leh ah, yaa axaqu bilmaai biyaha u xaqnimo badan xataa yarwaa ilaa uu ka cokanaado ah, ceel buu qotay ceelkiisa uu qotay isaga iyo xoolihiisa iyo beertiisa u xaqnimo badan fadlada iyo dheeraadka ka soo haray ayaa la rabaa inuu markaa uu baxsado sadaqaysto oo una ka reebin liqowli nabiyi sal ly slam u daliila uu yidhi laa yumnacu fadlulmaa biyaha dheeraadkaa lama mancin karo soo maarti laakiin aslulmaa waa la mancin karaa fadlulmaa iyo maxaa jirta aslulmaa biyaha asalkoodii intaan horta dheeraad la gaarin oonkaada iyo xoolahaada iyo dhaankaadii asalkii biyaha waa inaad adiga horta isku bilowdo ibda binafsik waad dhihi kartaa xoolaygii ah, baan cabbin anigii baa maarata awrtaydii raran yihiinoo dhaankii baa ii taagan aslulmaa waad mancin kartaa marka adiga ka baxdo fadliga iyo dheeraadka kaa soo haray hadiidin laa yumnacu fadlulmaa ah, waxaa loo yihi sidaas adigaa u xaqnimo badan haddaad biyihii isku qabataan war biyahan ilaahay baa keenay eelkan war ceelka anaa qotay balaadkanaa biyaha kusoo shubtay weelkan anaa keenay haanta anaa ku shubay adaa u xaqnimo badan wixii kaleo dheeraada unbaad adiga sadaqaysan karta xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbaranaa maalik ibnu anas abi cabdillahi alasbaxi can abi zinaad cabdullahi bnu dhakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu adawsi ana rasuula اllahi salى اlah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi laa yumnacu fadlu lmaa'i biyaha dheeraadka lama mancinaayo liyumnaca bihi lkala si mancintaasi sababteed loo biyaha la diiday dheeraadka ee la diiday sababteed si loogu diido dadkii iyo xoolahoodii xoolihii alkala cawska iyo daaqi meel buu ber wuxuu ka samaystay war weyn buu ka samaystay cidlo oo xooluhu ay ku daa ay daaqi jireen caws badan awskii iyo doogii oo weli sidii aabiyihii dhammaadeen asagii baa loo soo mohoni markaasu wuxuu leey maya uma dhawaan kartaan muxuu rabaa in dhulkan aan laga xaalufin in laga guuro webiga laisku shubu rabaa asaga deena biyihii iyo cawskii oo agana inuu isku sii haysto o isku sii daaquu rabaa arrintaas yaan la yeelin buu nabiga alayh salaam laa yumnacu fadlu lmaayi liyumnaca bihi lkala cawska si loo manciyo laakiin haddiina meesha caws ba ka jirin ka hor waa meel iska gasiirada oon caws lahayn oo xoolaha aana daaqayninba asagaa cawskiisa meelaha kasoo gurguranaya biyihiisana waa daajisanaya xoolaha see wey marka dhibaato male ah, war meesha caws ma yaale ordaya meelaha caws kale aada waa dhihi karaa liyumnaca fadlulmaai liyumnaca bihi lkala baa la diidan yahy saasa la diidan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayl can ibni shihaab zuhri can ibni musayabin wa abi salamata can abi hurayra radi allahu canhu ana rasul sal slam qaal laa tamnacu fadla lmaai biyaha dheeraadkaa diidina asalka maaga idinka isku bilaaba waa loogin idinka xaq u leh waad milkin kartaan litamnacuu bihi fadla alkala cawska iyo daaqa dheeraadka ah ee dadku ay daaqi lahaayeen si ay oga qaxaan wixii ka uba la joogin ubiga iyo meelaha loo aado ha u diidin buu nabi sala allah alay wasalam ah, litamnacuu fadla fadla alkala ah. baabun wuxuu ku saabsan yahay man xafara biiran qofkii ceel qota fii milkihi meeshi boos isaga uu lahaa ka dhex qotay waxbaa ku dhintay de baa ku dhintay wabaa ku dhintay xoolaa ku dhimatay lam yadman ma magdhabaayo ah, qaarkood waxay leeyihiin fii milki wa fii kayri milki meelaan milkiisahan hata hadduu ka qolo waa saas oo kale hadduu asaga uunan khatar dadka gelinin oo tacadi unan la imaanin laakiin hadda sida xadiidka yana waxay leeyihin xadidka kuma cadda ah, wax milkii oo uu sheegay xadidka ma jirto saas darteed waxaa weye fii kayri milki waa soo gelayaan laakiin waxaa weeyaan milkiga qofka uu leeyahay ee asaga dhulkiisaa haddee dadka kale inta badan ma soo galaan laakiin dhulkaa kale waa la wada leeyahayo waa la wadaaqi o waa safaria socoto marka hadduun asaga una tacaddi la imaanin booskiisana ku sameeyo meel dadku maaratay ayna iska arkeenin un ahayn wax la arkaayo u yahay ceelkaa wixii ku dhaca ama godkaa macdanta wixii ku dhaca waxba looma haysto qofka waxba looma haysto xadaثna maxmuud ibnu khaylaan maxmuudka waa ina khaylaan wey qaala akhbaranii cubaydالlah cubaydاllahi ibnu muusa cubaydاlaahi ibn musa an israaيil ibn yunus ibn abi isxaaq الsamاعي an abi xasin an abi saalح الsamaam an abi hurayraةa radي الlah anه qaal qaala rasul sal slm salى الlahu alيh wali waslm nabigu wuxuu yihi almacdinu meelaha macdanta laga qoto dahabka iyo dheemanka iyo laga qofto jubaaru waa hadur qofka ku dhinta ah, ceelkii la qodaayo baa burkaano ku qaraxday kow waa gubteen waa dhamaadeen qiiq baa ku kacay meehee waa kudhewaa ku dhex duuleen waa ku dhex dhaceen jumaan waa hadur waxba looma haysto walbiiru ceelkii qofkii ku dhacana jumaanu waa hadur asagona waba hadur waxaa la dhahaa diyo iyo qisaas midna male wax maga u dhihi karo ceelkii dimaa qofka ku dhacay makbixiya lama dhahayo walcajmaawu xoolaha ayaa cajma la yidhaahdaa liannaha laa tatakalam ma hadasho cajami baa layihi hadalkiisa fasaaxadiisa fiicneen walcajmaawu xoolihiiba hadda laga wadaa qofkii ay dilaan jumaanu waa hadur waa goorma waa w ayagoo keligooda wax la socda ay jirin neefki asagoo iska socda raji qoora dibi oo dadil ah yaa iska socday qofkii lahaana lama socdo qof buu hardiyey qof buu ku tuntay qof buu qaniinay waxba laguma haysto wax ilan kugu soo eriyey oo ka dambeeyey malehe haddii laakiin uu eryaayo ka waran hadduu eryaayo afka hore wuxuu wax ku yeelo qofkii kaxinaya baa mas-uul ka ah qofkii kaxinaya ayaa mas-uulka ah horta hore adoo kaxaynayo neefkii dadilkaaba dad kusoo kaxaysay waxbuu jiiray waxbuu qaniinay korkaada wey wa fi rikaazi duukufaaraadkeena alkhumus baa ka waajibaya rikaasku waa dafinu jaahiliya ummadihii hore iyo gaaladii hore iyo waxay meel ku xabaasheen baad heshay calaamaadkooda iyo waxaa aragtay sumadahooda ay lahaayeen xoolo muslim oo luqado oo baadi oo la yaadin ma aha markaasba adigaa iska leh laakiin zakaad ka bixinaysaa xawaalaadan xawl sanad inuu soo wareego la sugi maayo shan intaad uqaybisaad meel bixinaysaa waa xoolaha si saalan ku heshay baabu lkhusuuma fi lbiiri dooda ceelka lagu dooday ceel baa lagusoo qabsaday annagaa iskale iyo annagaa iskale booska anagu rasany ma rasana iyo wlqadaaya xukunkii fiiha ceelkaa lagu dooday sidii loo xukumi lahaa ayaa lagu maraya xadaanaa cabdaan cabdاllahi bn cuثmaan an abi amata abu xamzata sokari maxamed bn maymuun an acma sulaymaan can shaqiiq ibni salamata abu waayil can cabdillahi ibni mascuudin radi allahu canhu alhudali can inabiyi sala allahu alayh waali wasalam qaala man xalafa qofkii dhaartaa calaa yamiinin dhaar buu ku dhaartay yakhtadicu uu ku goosanaya bihaa dhaartaasi maala mri'in muslimin qof muslima xoolihii buu ku goosan rabaa wuu dhaartay qofkii dhaarto maa xoolaa la siin huwa asaguna calayha dhaartaasi faajirun been buu ku sheegayaa waa dhaar faajira oo kaadiba oo beena yamiinulqamuus baa la yidhahdaa laqiyallaha ilahay buu la kulmi qofka xooladan leeya intuu ku dhaartay saa ku qaatay ilahay buu la kulmi wlxaal huwa allana calayhi ninkaasi qaldaan u cahasany rabbiga u cahasa mula kulmi doona maalinta qiyaamaha laa rayba fiih maalintaa ilahay loola istaagi doona subxaana wa tacala maa minkum min axadin ilaa sayukalimahu rabu rabbigii buu la hadli doona qof walba turjumaanna ma jirto ilaahay u cadhaysan buu la kulmi nasal allah asalam alcaafiya markaasna haddee ilahay qofku u cadhaysan yahay maalintaas inkaar baa ku dhacday faanzla allahu tacala ilahay baa soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illah wa aymaanihim amanan qaliila kuwa ilaahay cahdigiisii iyo ballantiisii iyo aymaanta iyo dhaar magacale lagu dhaartay kuwaa waku wax ku gadanaya ah, amanan qaliilan bay ku gadanayaan xoolo kuwa ayagaa nasiib akhra kuma laha cadaabna way leeyihin aliima eh. alaaya fajaءa alashcafu ashcaf baa yimid aayaddan soo degtay faqaala wuxuu yihi ma xadaakum qisada markuu sheegay cabdullahi bn mascuud ashcaf baa imaada ibnu qays faqaal ma xadaakum abu cabdiramaan abu cabdiraxmaan wuxuu inii sheegay fiya anigii aayaddaas uu soo daliishaday inii akriyey anigiiba unsilad lagu soo dejiyey haadil aaya ayaddan ayaddan anigaa sababu nuzuulkeedii anigu ahaa kaanad qisadi bu ka sheegay kaanad lii biirun ceel baan lahaa fii ardi ibni camin lii ninaan ma adeernahay macdaan ibn aswad ibn macdaykari ayaa la dhihi jiray macdaan ma adeernanaho macdaan la yihaahdo ayaan dhul noo dhexeeyey faqaala lii wuxuu igu yidhi ceel baan ku lahaa dhulkiisa un ceelkii igu yaalay marka anaha meesha ceelka ku yaala saa iskale inta kale ninkan ha iskale kii dhulka laaba wuxuu yihi ceelka anuu raacsan yihi faqaala lii markaasu wuxuu gu yihi nabiga alayh salaam markaan u gudbiyey shuhuudaka makhraatigaada yani haati shuhuudak makhraati keen a dad makhraatiya ila muddaci baa tahay walbayinatu cala lmuddaci qofka wax sheeganayaa la rabaa inuu caddayn keeno caddayn keen ma warqadaad wadataa ma waxaad wadataa makhraati oo goobjooga aad haysaa shuhuud ah, bayinana waa la yidhaahdaa shuhuud iyo bayinana bayinada ka sii cad ee ka sii xoog badan leannu bayanada waxay noqon kartaa dad bay noqon karaan qoraal buu noqon karaa sawiro aad haysatuu noqon karaa ah. qultu waxaan idhi maa lii shuhuud wax markhaatia ma haysto qaala fa yamiinuhu marka dhaartiisa asagaa kuu dhaaran ah. waxaad dalbaysaa inuu kuu dhaartay marka ilaan hadaad adigu caddaynhaynin nin kale wax ku sheeganaysaa laleeyahay dhaaro waa muddacu calayh walyamiinu alaa almuddaca alayh wey calaa man ankar qultu waxaan idhi ya rasuul allah idan yaxlif ninkan waa nin xun oo aan wanaagsaneyn wuu iska dhaaran fadakara nabiyu sal slm hada xadii buu sheegay xadiikan uu sheego wuxuu yihi wax kale kuma lihid dhaarato un mooyeene faanzla allahu dalika tasdiiqa lahu xadiikaasuu sheegay nabig alay salatu wasalaam oo ah man xalafa calaa yamiinin yaqtadicu biha maala mri'in muslimin huwa calayha faajir laqiya allahu caleyh qadbaan buu akhriyey markaasi aayad qur'aan oo xadiidkaa xoojinaysa ayaa soo degtay anzla allahu dalika tasdiiqan lahu in aladiina yashtaruuna bicahd illahi waimaanihim hamanan qaliila ulaika la khalaqa lahu fi laakhirati baabu imu man manaca ibn sabiil man manaca ibna sabiili dadkaa socotada ahee waddada haya ee musaafiriinta ibnu sabiil la dhahaaye qofkii u diida minalmaai biyihii afka kaga cabi lahaayeen biyuu haystaa dheeraada oo fadli ah markaasuu u diiday qofkaa dembiilo wey waa ka dembigiis xadaثana musa bn ismaaciil atabudaki qala xadaثana cabdاlwaxid ibn ziyaad can acma sulayman ibn mihran alkahili an qaala wuxuu yihi samictu aba salixin yaquul samictu aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu yihi alaaatun saddex qolo laa yanduru llahu ilahay ma fiiriyo ilayhim yowma alqiyama maalinta qiyaamo oo naxariis ku fiirin maayo walaa yuzakiihim dembigoodana ma dhaafaayo ma dahiraayo walahum cadaabun baylayn aliimun gubah saddex waa weyn oo cuqubo weyn rajulun baa ugu horeeya kaana lahu u sugnaaday fadlu maain biyo dheeraada biariiqi meel wado ah oo dadku ay soo maraan iyo safarayada iyo geediga ayuu degan yahay biyana waa haystaa ceelbu ku fadhiyayo war famanacahu wuxuu u diiday min ibni sabiili dadkii musaafirkaa socday buu u diiday yurma cabi kartaan xoolaana ka waraabi mahayaan warajul midkaa isagaa cuqubadaasuu leeyahy ka labaad wa rajulun waa nin baayaca imaamahu imaamkiisii buu la mubaayacooday heshiis iyo ballan la galayo cahdi laa yubaayicuhu kulamana mubaayacoonayo kulama heshiinayo ilaa lidunya adduunyada ha ku siiya un buu leeyahy la heshii ballan u qaad garabkiisa inaad tahay samcan wa daacan ballan buu la galay adduunye un buuna ka raba inuu ka helo fa in acdaahu hadduu adduunyadii siiyo min acdaahu hadduu siya asaga minha adduunyadii hadduu ninkii madaxda adduunyadii siiya radiya waa raadli noqon Ah, xoolihii uu marka horeba kula maayo oola qalbiga ka jira haduu siiyo waa raalli buu ka yahay waa ku qanacsan yahay waa ammaanaya wain lam yucdihi hadduuna siinin minhaa xoolihii sakida waa cadhon ah, ficil aad u xun weeyaan oo aan wanaagsanayn inaad qofka ku qiimayso un adiga muxuu gacanta kuu saaray bes ah taa ayadaa wax wanaagsan maaha wain lam yucdi minhaa sakid waa cadhonayaba ah, fain ucduu minhaa radu wain lam yucda minha idaahum yaskhaduun ku ilah yihi oo kale wey munaafiqiinta warajulu nin waya ka saddexaad aqaama silcatahu badeecadiisii ayuu la istaagay oo joojiyey ah, aqaama sil badeecadii buu joojiyey albaabihi buu furtay alaabtii buu banaan ka dhigay si looga gato bacda alcasr casrka gadaashii buu badeecadiisii diyaariyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi haddii la gorgoryeelayo war waxaa meeqaa naga siiniyo war naga dhiniyo la yidhi wallaahi buu la soo booday dhaar wallaahi aladii laa ilaaha hayruh ilaahay macbuudka ee isaga kayrka aan la caabudayn oo sa waxaanaynu cibaado iskale usan jirin baan ku dhaartay laqad acdaytu inaan anigaba soo siiyey bihaa badeecadan kada wa kada intaa intaas igu joogaan yaa kugu xumbaara yaa kugu khasbo badeecadaada waa iskale raasumaalkaadii iyo faa'iidadaadaba intabadaa iskale inaad tiraahdo anaaba intaa suuqa iga imaadayoo magaala kaga soo gatay oo inta anaaba iga joogaan ku dhaarato fasadaqahu rajulu nin baa warkiisii rumeeyey oo run mooday waa ka gatay uma qaraa ninkaa asagana wuxuu leeyahay saddexdaas cuquubo ilahay la hadli maayo ma fiirinaayo cadaab aliimna waa laleeyahy uma qara'a hadihi اlaaya in aladiina yashtaruuna bicahd illahi wa imaanihim hamana qaliila aayaddaasuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam akriyey baabu sakri lanhaari webiyaashii oo la xidho sakri lanhaar biyaha qulqulaaya ee roobka iyo toogaga iyo waxaan socdo intii sadi iyo xidhitaan lagu sameeyo beerihii deena yar yar loogu sii daayo lagu cabo oo deena nin walbaba ninka xagga biyaha xiga deena cabitaanka iyo warada uu ku horeeyo saasaa loo aqle loo kala xaqle biyihii waa lakala leeyahay waa lakala loo kala aq leeyahay qofka xagga biyaha xigaana mar walba xaq u leh sakri lanhaar sakrigu waxaa wey bmanaa sadi waliqlaaq wey hadda way isticmaalaan lahjada noocaasa suk sakr ba sakr ilbaab bu kuleeyahy ilbaabka xig yuu ka wadaa sakri lanhaari ee iqlaaquha wasadiha in la xidho deena markaa biyihii la celiyo in yar yar deena loo waraabiyo beerti sida loo kala horeeya loo kala dhow yahay xagga biyahana yaa loo kala cab xadaana cabdullahi bn yuusuf atanisi xadaana layth ibnu sacdi qaala xadaanii ibnu shahaab an curwa ibn zubayr an cabdillaahi bni zubayr radi allahu canhuma anahu cabdullahi bni zubayr xadaa curwa walaalkii oo taabiciya isaguna waa saxaabi ayuu u warramay ana rajula min alansaar nin reer ansaareeda yaa khaasama zubayra zubayr ibn alcawaam radia allahu canhu saxaabiga jaliilka axad casharati mubashariina fi ljana ka mida iyo waxaa dooday nin reer ansaareeda cinda nabi nabiga alayh salaam bay iskula soo doodeen oo isku soo gudbiyeen fii shiraaji xara shiirimadowdii madiina keligay ka soo dilaacayay ee faraqi ka soo dilaacayay biyaheedii baan isku haystaa yaa u harcabi allatii sharaajkii yasqawna biha nakla ay geedaha timirta iyo meelaha timirta ku walaabinayeen ila madiina waxay leedahay meelo buuro oo gaagaaban bay leedahay buuraha waaweyn mooyeene xaraad wax la yidhaahdo oo shiilmado oo dhagaxa ay leedahay dhagaxa marka iska dhambaca ee gaagaaban ee kudumbuurtahaanta ee kuskuusan markay biyaha ay ku da-aan roobku biyo maxaa la yidhi meel godays kuu tagaan dooxadii bay aadi dooxadina beerihii baa ku yaalla oo dadkii baa beero ka samaystay marka haddii bihii soo qulquleen sharaajin alxara shirmadoodii keligeedii allatii yasqoona bihaa naqla ay beeraha timirta ku waraabsan jireen yay ku murmeen faqaala alansaariyu ansaarigii baa hadlo wuxuu yihi sari sarix ilmaa yamur waryaa biyaha iisoo daac zubeyrow biyaha xagga zubayr zubayr baa xagga biyaha xiga marka biyihii beertiisa kusoo afyeesheen yaa wuxuu yihi biyahan sii daa ha celinine sarix ilmaa ah, min atasriixi wey ah usarixkuna maanaa aliq ilmaa wey biha siidaa yamuru ha soo maraano oo kusoo maraano deen ani dirbaha isoo gaaraane faabaa caley waa ka diiday zubayr beerteedii waan weli cabinaysa biyaha kugu soo dayn bir motoorkan haddii lasoo hurgufo lasoo daayo beeraha u horey waa inay cabaan kadib dee meerba beer ay ka cabto saasaa la rabaa marka keliga xaggiisa anaa kaa xiga seen biyihii usoo daynayaan kugu soo dayn faabaa caleyh fakhtasama cinda nabiy nabiga alay slam bay iskula doodeen faqaala rasuulu lahi sal l slm lizubayr wuxuu ku yidhi isqiyaa zubayr zubayr beerta warawso adaa beerta biyaha xagga ka xiga biyaha horta warawso beertaada ku cabto ha ku talaxtegina uma arsil ilmaa biyaha usii daa ilaa jaarika dariskaada markaa dee ay luunki biyaha kuu galo ooy kuu cabto ha sugin ilaa gebiyahoo dhanba biyihi ay soo wada celiyaan ha sugin xaq baad uleedahay in gebiga uu ku buuxsamo oo geetimeedka salkiisa iyo meeshan la baaray biyihii ay buuxsamaan xaq baad uleedahay nin walba weelkiisa inuu buuxsamo laakiin biyihii baa go-i kare walaalkaa jiraanka ha usii daabiyo haddii xooga ku galaan si si waasacaoo zubayra waxtar u ah ninkii jiiraan kale waxtar u ahoo maslaxaa ayuu nabiga ku xukumiyey qada iyo xukun muna gelin ma qada muu samayn rasuulka alayh isalaatu wasalaam qadaa wuxuu ahaa waa garcada ahaan qofkan in xaqiisi oo muwafar oo camera la siiyo wey kan kalena la yihah meesha ka baxa yaa qada la yihahdaa nabiga alay slam wuxuu yidhi tad cabto ha ku talax tegine ilaa uu gebigii soo biyihii ay buuxsamaan ha sugine sii daa buu yidhi waxbaba loo taray kii ansaariga ahaa markaasuu faqadibal ansaariyu ansaariga waaba cadhadayba faqaala wuxuu yidhi an kaana ibnu camatika eedada wiilkeedu inuu yahay baa saa ugu buu yidhi ah, safiya binti cabdilmualib baa dhashay zubayr nabiga alayh salaam iyo safiya laba walaalaa ka dhashay cabdullahi bn cabdilmualib iyo safiya bint cabdilmualib eedada wiilkeedii way dibri baa tiimi ah, an kaana ibnu camatik fatalawana waxaa bedelmay wajhu rasuuli illah rasuulka wejigiisa sala allahu alay wasalam bedelmay oo waxaan qabanin cadaalada rasuulka iyo weliba ixsaanka iyo samafalka uu u sameeyey ma wuxuu raabiyihii oo ninkan beertiisa inta iska dhex maraan asagoo lagu misaajinin inay taa kala cabto caqlan wa sharcan wa mantiqan wax la aqbali kara maaha marka nabiga wejigiisa isbedel alay slam uma qaala wuxuu yidhi haddaa qadii la galay marka rasuulka calayh salaam fi lqadabi waridaa iskugu mid bay ahaayeen xukunka laa yaqdi lqaadi wa qadbaan rasuulka ma soo gelaya sala allah alay wasalam macsuum buu ahaa waa cadhooday maca daalika cadaaladii buu la tigsaday rasulka sal l slam wuxuu yidhi isqiyaa zubayr zubayro beerta waraabo waraabso uma axbisilmaa biyaha reebo xataa yarjica ilaahay kusoo soo celiya usoo noqdaan ila ljadr jidaarka iyo baarkan aad baartay geedka salkiisa aad saa u ballaarisay roobada ayadaa ilaahay biyihii ku tiirsadaan ay soo celiyaan daa buu yidhi biyaha sii daynine waa xaqaadi saasuu ahaa ileynaye kadib wixii soo hara ninkaas usii daawey faqaala zubayr baa wuxuu yidhi wallahi inii la axsib waxaan u malayn hadihi aaya aayadan inay nazla soo degtay fii dalika masaladaas aniga ninkaa dooda dhex ninkaasi siduu hadalkii nabiga ugu qanci waayey iyo aayadda kusoo degtay falaa wa ayuu ilahay le waa dhaaranaya moxamedow calayhi salaatu wasalaam rabbigaa baa ku dhaartee laa yuuminuun inaynan iimaan kaamila laga helaynin xataa yuxakimuuk ilaa ay kaaga xuguntamaan waa kow meel kale inayna aadin baa la rabaa xukunka sharciga horta ay ku xuguntamaan fii ma shajara bayna waxay isu khilaafaan oo khilaafo dhexdooda mara shareecada inay u hogaansamaan xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraj mima qadayt wayusalimuu tasliima saddexdaasaa la rabaa mar kale aadin shareecada maxkamadda islamka soo aad laba xarajiyana qalbigaada uuna gelino waxbaba ha kohanin waana maarata waay gaareena waxba qalbigaada gelin samicna waa dacna iska dheh saddex fulintana waa inaad u hogaansato tanfiidka aayaddaasi soo degtay buu yidhi qaala moxamed baa wuxuu yidhi moxamed ibn alcabaas moxamed ibn alcabaas asulami alasbahani bukhaari bay aqraan ahaayeen bukhaari yay aqraan ahaayeen oo ay isku da ahay ama isku eh, ahaayeen mustawa ahay muxuu ahaa aqraanta waa dadka isku ardadae isku dalabatulcilmiga ayaa la yidhaha aqraan haba ka weynaadaan hadday rabaane <clears throat> marka bukhaari raximah llahu tacala bu hadda hadal ka sheegay wuxuu leeyahay ninkaas sulami ah qaala moxamed ibnu cabaas asulami alasbahani wuxuu yidhi ninka qaala moxamed kulana waa farabrigi moxamed bin yuusuf alfarabri tilmiidu lbukhaari ninkaasaa yaa hadalkan qaaladaasi ninka wata ee ka warinayo asaga qaala alfarabriyu qaala moxamed ibnu cabaas saasay tahay qaala abu cabdillaahi albuhaari wuxuu yidhi laysa axadun axad ma jiro yadkuru sheegaayo curwata curwa sheegay can cabdillaahi ila layu lay mooyaane faqad oo keliya riwaayadan hadda soo marray wey waa riwaayat lay can ibni shihaab wuxuu leeyahay curwa can cabdillahi bni zubayr oo curwo iyo aabbihii zubayr waxaa udhexeeya walaalkii cabdullahi baa udhexeeya arrinkaa waxaan watoo laga maqlay riwaayadan muxuu ahaa layth ibnu sacdin alfahmi unbaa laga maqlay ruwaadda intooda kale waa min riwaayati curwa can abiihi zubayr taas wey riwaayatu curwa can abiihi azubayr laakiin riwaayat leyth baa waxay gelisay waasita oo dhexda waxaa la geliyey cabdullahi bnu zubayr baa la geliyey intaasu rawayan ku caddayn ayaduna dee riwaayada leyth waa nin iqa oo luu kalsoon yahay waa dhici kartaa inuu mara biwaasita mid mara biduuni waasita wayna dhacdaa oo mara sanadku naazil noqdo mara uu caali noqdo way dhacdaa arrinta ayada baabu shurb aclaa qabla alasfal ninka kore ee xagga biyaha xiga inuu cabo beerta qabla alasfali midka ka hooseeya intaan la gaarin haddii laisku qabsado beeraha iyo cabitaanka iyo warowa iyo matoorada waxa ku saabsan sida loo kala dhow yahay baa loo kala cabi xukunkii sharciga waa kaas xadaثna cabdan cabdالlahi بn cثman بn jabaلة بn rawad akhbarana cabdالlahi بn mubaarak الmarwaزي akhbarana macmar بn rashid الأsdiy can الzuhriy can curwa bn zubayr qaal khaasama الzubayru zubayr ibn cawaam baa wuxuu la dooday rajula min alansaar bay doodeen faqaala nabiyu sal slam beer bay ku dara waati hadda soo maray yaa zubayr asqi weertada waraabsa uma arsal iska sii daayo haxajinin bihi faqaala alansaari waa calooday inahu ibnu camatik eedada wiilkeedi wayahdi waxaasaa u yeelayso faqaala calayhi salaam baa wuxuu yihi isqi yaa zubayr beerta waraabso xataa yabluqa almaau aljadra biyaha ilaa uu jidaarkii uu ka gaaro yarjic uu kaga laabto uu ka soo celiyo uma amsik si adoona uh, uh, hayso uma ah. amsik man iqra ya ah. waa un taakiid wey kadib deena uma arsil maa ku xigta sida lama ogolo asagan inuu dulmi la imaaday l inuu wax dheeraadu qaate faqaala zubayr baa wuxuu yidhi faaxsibu hadihi اlaaya naزlat fi dalika falaa warabbika laa yumin xata yuxakimuuka fima shajara baynahum saasaan marinaya buu leey nacam ninkaasi waxaa la yidhi munaafiq wuu ahaa qaar saasay dheheen qaarna waxay leeyihiin oo xoojinayaan ninka nin saxaabi ah oo ansaari ah ayuu ahaa xataa bacd riwaayaat badri buu ahaa waxaa un ka tambadisay caradii iyo halacii hungurwanankii ah, naftiisa unbu wuxuu la jeclaaday dib inay cabto ama ku soo gaari waayaan xareedan bu isyiri un marka caradii unbaa ka tambadisay hadalkaasaa marka ka dhacay nabiga calayh salaatu wasalaam ma ciqaabin intuu noolaa wixii nabiga calayh salaam qowl iyo ficil ku xadgudbay kama argoosanin rasuulka sala allah alay wasalam ma intaqama rasuulu lah sal sl nafsi qat waa ka xadiidka ahaa weligii naftiisoo ma argoosanin hadday ka noqoto hadduu kii lahaa wallaahi haadihi qismatu maa cudila fiiha waa qayb aan cadaalad lagu samaynin kii lahaaye muxuu ahay ibdulquwaysiro ahaaye nabiga alay salaam uu yihi faraha ka qaada kuwa baas oo dadkan wax ka sheega ayaa farciisa oo kasoo farxami doono khawaarijta asalkooda ninkii ahaa weeyaane hadday noqoto kuwa ficil u geysta rasuulka alayh salaam hataa yahuudigii labid ibnu casamahaye sixray rasuulka calayh salaam ceelka unbuu yidhi hala duugo suntii iyo sharkii inuuna dadka sii gaargaarin laakiin nabiga alay slam kama agoonsana mana dilin sala allah alay wasalam hada fii xayaatihi waa markuu nabiga noolaa wey hadduu laakiin dhintay rasuulka sala allah aleyh wasalam wax allaala wix dhacni ah iyo wax ka sheeg rasuula calayh salaam xukunkiisa waxaa weeyaan alqadcu bisayf kurka laga gooyo qofka xataa culamada qaar waxay le wax toobada laga aqbali ma jirto leanna toobada laga aqbali nabi maxamed wax ka sheegay nabi maxamed ma joogo cafi ma dhihi karo marka in la dilo wey wlilahi daru sheikh اiسlاm iبn timiya raximah اllahu fi kitaabihi cindama alf u alifay aلsarim اlmasluul calى shatim الrasuul ibnu taymiya raximah اllah kitabkaasu alifay aلsarim اlmasluul calىa shaatimi الrasuul seeftii galka laga saaray ee ololaysay ee xiiraysay xaggay saarantah calىa shaatimi الrasuul bay qoorta ka saarantah korka laga goy adiladii iyo nusuustii arrintaa xoojinaysay ayuu meesha kusoo aruuriyey kitaabkaasi qiimaha badan ibnu taymiya raximah اllahu taala alxaraani baabu sharb laclaa ila alkacbayni qofka agga kore xagga biyaha xiga inta badan ila biyuhu meeshay ka imaadaan bay u korkoraysaa inta ka hoosaysana hoos bay usii sodaan hoos bay socdaan aclaa saasaa laga wadaa marka xagga biyaha ka xiga wey ila alkacbayni ilaa aan qawyaha u ka gaaro ilaa hadda jadri baa lasoo sheegay jadri baa lasoo sheegay jadrigan muxuu see lagu ogaan karaa kubaa ilen godkiisa ballaarsan kara kubaa derbi weyn samaysan kara marka salafkii baa arrintaasi iyo saxaabadii taabiciintii baa dib iskugu noqday waxay dhaheen ilaa anqawyaha anqaw adaba haddii biyaha kuu qariyaan beerta waa kuu cabtay xadaثana mحamed akhbarana mklد بن يزيد الحrاني qال akhbaranii iبن jurayج qال xadaثnii iبن شهاaب الزهري عن curوة بن زبير أنه xadaثه أن رaجuلا من الأنصاr khاasma زبير zubayr ibnu cawaan baa wuxuu la murmay way ku doodeen fii shiraajin min alxara faraq ama muxuu ahaa tog iyo keli ka soo dillaacay min alxara xagga shiirmadooda buurihii madiina liyasqiya bihaa bihi nakla si uu beerta oogu waraabsado nin baa ku qabsaday oo uu kula dooday reer ansaareeda faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi isqiyaa zubayr waraabso horta adiga adaa u xaqnimo badan oo xiga faamarahu bilmacruuf si curfiga iyo caadada waafaqsan buu nabiga marka hore amray bilmacruuf waa ah laga wadaa curfiga beeralayda iyo sida waxyaalaha isku tanaasulaan beerta ilaa ay buuxsanto wa maaha waxooga beerta maku abtaa wala isoo daabaas dhahaa ayib ayuu nabiga ku xukumay oo wuxuu yihi arsilu ilaa jaarika dariskaana marka usii daa ila markaa hore sulxi iyo curfi bay ahayd xukun iyo qada may aheen faqaala alansaariyu ba wuxuu yidhi an kaana ibna camatika eedada wiilkeeda inuu yahay yaad qadayta hada alqada xukunkaa ogu xukuntay fatalawana waxaa isbedeloo midabaystay wajhu rasuulilahi sal la alay slam baa midab yeeshay oo midabkii lagu yaqaanaay dhalaalkiiba waa ka baxay carada daraaddeed uma qaala nabigu wuxuu yidhi isqi waraabsaw uma axbis biyaha reebo xanib xataa yarjica almaau biyuhu ilaa ay kasoo kasoo kaga laabtaan ila ljadri kaga laabtaan ila ljadri intuu geedkii buuxsamo jidaarka deena ka dambeeya ay biyihii kor usoo fantaan wastawcaa lahu xaqah wuxuu leeyahay raawiga wastawcaa nabiga calayh salaam wuxuu u oofiyey lahu zubayr xaqow xaqiisa u oofiyey min alwiaawe weelkiisi unbuu buuxiyey ma aha inuu ninka kale nabig ala sl ku xadgudbay ee wixii asaga uu lahaa oo u mudnaa oo marka hore in laga yareeyey oo la yihi curfiga iyo caadada iyo wanaagga u ninkaa u samee ayaa haddaa de qadla noqotay xaqiisii baa loo oofiyey zubayr hadduu ninkiiba nuuqnuuq la yimid faqaala zubayr baa wuxuu yii wallahi baan ku dhaartay ina hadi laaya unzilat fi dalik falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum muuminnimo iimaan lama yeelanayo ilaa diinta ilaahi subxaana wa tacaala xaggeeda lagu xuguntamo meel kale aan la aadin faqaala lii ibnu shaaba wuxuu igu yidhi bule faqad darat ilansaaru ibnu shaaba zuhri taabici weeyaan wuxuu le faqad darat ilansaaru ansaar baa qadartay iyo wanaasu dadkii kale ee madiino joogay qowla nabiyi hadalkii nabiga calayh salaam uu yidhi isqitu maxbis xataa yarjica ila aljadr ilaa uu jidaarka biyaha ay ku laabtaan biyahada reebo hadalkaas ayay saxaaba ansaartii iyo reer madiine iyo beeralaydii ayay dib u qadareen oo qiyaas bay ka soo saareen aan isdaba mari karin oo muxuu noqday wa kaana dalika qadarkaa wuxuu noqday ay sameeyeen ilal kacbayni in la sugo ilaa aan qawyaha ay ka qarsoomaan oo biyihii ka qariyaan tanay ku maaratay ayay ka dhigteen miqyaas ka dhigteen ilan dadku godka iyo waxaas waa ku kala duwan yihiin ah, beerta haddiiba aan qawyaha intaasi ay biyihii gaareen beertaa dharagti baabu fadli saqiil maay biyaha dheeraadka ah oo laiswaraabiyo oo laisisiiyo fadliga ku jira ajirka ku jirta saqiilma biyaha o laiswaraabiyo fadliga ku jira xadaثana cabdullahi bn yuusuf akhbarana malik can sumay mawla abu bakrki weeyaane وعan abi صالح السمان عan abi hurayrata radي الlahu canه أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه وalih waslama qaala baynamaa rajulu yamshi xilli uu nin socdo ummaddii naga horraysay kamida faاshtada calayhi اlcadashu oon baa ku daraaday fanaza aad buu oomay ceel buu arkay fanazla biira ceel buu dhex galay fashariba minhu nafkiisu kaga socbay weel ma wato waa kasoo dhergay kasoo raay uma kharaja markaasuu soo baxay banaanka hadduu yimid faidaa huwa waxaa oor ag taagan bikelbin ay eygaasoo yalhaf carabka lalaminaya yaakulu cunaayo la dhacaaya afara carada qoyad iyo rayska iyo minal cadasha oon dartiis yuu carabka rayska la dhacaaya bacdi iyo rayski biyaha kiisaha yuu carabka la dhacaaya oo laleefaya oonka haya meesha uu gaadhsiisan yahay faqaala ninkiibaa isweydiiye dib iskugu noqday qaala isagiibaa isla hadlay ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa haada eygan waxaa gaaray miruleyo oonkii oo kale balaqa bi aniga gaaray qofka waxaa la rabaa inuu naftiisa nafta kale uu mar walbaba garab dhigo oo waxaa isaga baahidiisa iyo baahida dadka uu isku fiiriyo walidaalika min xikami wujuubi siyaam soomka xikmada loo waajibiyey maxaa kamida culamada sheegaan qofkan sooman ee gaajo iyo oonka dareemay waxaaba dhici karta su u dhashayba inuu gaajo ma arkinba cid iska laban ka dhashay sidii loo korinayey reerkii barwaaqadii uu iskala sii dhexgalay yaa dhici karta marka gaajada uu gaajooday soonka inuu yidhahdo dad waxaa jira sidan u gaajaysan oo wax la-aana oo on iyo maaratay cunto la-aana inuu isdhahaa la rabaa oo wax ku fahmo qofkaasaa la rabaa caqligaasaa loo baahanya laakiin qofka hadduu noqdo aqraci iyo abraski aqrac iyo abras dhibaatadii haysay markii ilaahay ka saaray oo xoolo lagu daray oo ninkii oo miskiin iska soo dhigay malagii oo miskiin soo dhigay uu yimid muxuu yidhi warartu kaabira can kaabirin buu la soo istaagay a ah, waxna si hadduu yidhi wixii oo dhan ba qalbigiisa waa ka baxeenba a ah, hoolaan annaga aaba kasoo gaar baan ku leenahayoo alxuquuqu kaiir iyo wax buu daldalay ah, wixii loo galay iyo baahidii shalay wixii o dhan ba cagtuu mariyey taa ma fiicna isagana waa lagu ciqaabay markii dambe dib baa loogu celiyey wiii faqaala wuxuu yidhi laqad balaqa hada milu ladii balaqa bi famala'a wuxuu soo buuxiyey ninkii intuu ceelkii galay kufahu kufkiisi qofkii uu qabay iyo kabihii buudkaa u qabay yuu biyo ka soo bixiyey weel kalama wato see u soo bixi doonaa uma amsakahu bifiih afkuu ku qabsaday qufkii oo buuxa uma raqiya markaasuu soo koray marka waxaad garanaysaa inuu ceelka ceel fog yahay oon iskaga laga soo boodi karin biyi buu af ku qabsaday weelkii kadib gacmuhu kusoo fantay fasaqa alkalba eygii buu waraabiyey riwaayo kale xataa arwaah ilahu ka dharjiyey ka dharjiyeyba fashakara allahu lahu waa ku shukriyey faafara lahu dambidhaafay natiijadii shukriga faafara lahu waa dambi dhaafay qaaluu waxay dhaheen saxaabada yaa rasuul allah waina lanaa ma sugnaaday fi lbahaa'imi bahaa'imtan iyo xoolahan iyo noolaha oo wax siino ajran ajri baan ka helaynaa ah, ma ajri baan ka helaynaa rasuul allah saasay saxaabada dheheen qaaluu ah, waxaa ka mid a ah dadka qaaludaas la weydiiyey oo bacdi riwaayaat soo caddaysay axmed iyo ibnu maaja iyo ibnu xibaan iyo riwaayo ku sugan suraaqa binu maalig ibnu jucshin baa ka mid a mudrajigii ayaaba kamid a dadka su-aasha weydiiyey suraaqa ka mid aha qaala wuxuu nabigu wuxuu yidhi fii kulli kabadin ratba beer qoyan kulligii ajrun ajir baad ka heli beer qoyan ood oon iyo gaajo ay hayso oo gubanaya ood wax siiso ajir baad ka heli bu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ah, xayawaanka muxtaramka ah ee aan ahayn midka dadka ku xadgudba dadka laaya dila oo dhan baa markaa soo galaya qaar culamada kamid a ah xataa waxay yidhahdeen midka daalimka libaax dhimanayo oo dad dadlays ah oo oon u dhiman haddaa arata xataa waraabi kadibna dil saasay dhaheen kadibna dil fii kulli kabadin radba ajr laanna kulliga cumuum bay faa'idaysaa in la dilana dee asalkii baa ahaayo waxyaalaha muctadiga ee dadka ku xadgudbo dhan in la laayo xataa fi lxilli waalxarab ayaa asal baa daliil baa loo haystay taabacahu xamaad ibnu salamata warabiic ibnu muslim can maxamed ibni zubayr ibnu ziyaad soo maarta xamaad ibnu salama mawsuul kagama wariye bukhaari ibnu zayd ibnu dirham yuu ka wariyaa laakiin ninka la yihahdo xamaad mutaabaca iyo tacliiqaad xoogu ka keenaa isagii abu zubayr qaala xadaanaa ibnu abi maryam saciid wey xadaanaa naafic ibnu cumar can ibni abi muraykata can asmaa binti abi bakr radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleh wasalam sallaa salaat alkusuufi salaad qorax madoobaad ayuu nabiga tukaday faqaala wuxuu yidhi markuu tukaday buu khudbeeyey hadaladiisi waxaa ka mid ah qiimaha badnaa rasuulka calayh salaam darad minii naaru naartii baa iisoo dhowaatay xataa qultu ilaa aan ka idhaahdo ee rabbi rabbigayow yaa rabbi wey wa ana macahum maanoo ku dhex jira yaad halaagi wamaa kaana allah liyucadimu waanta fiihim baa hadda ka hori tiri anoo dhex jooga maad naartii nagu cadaabaysaa naartii waa soo dhawaatay cadaabkii nabigaa la tusay alayhi salaatu wasalaam saxaabadu ma arkaan laakiin tasarufaadka nabiga uu marra gadaal u baxaayo naar ka soo cararay marra hore oo jannadii la tusay ayay arkaan fa idaa imra'atu muu nabigu alayh salaam naarta waxaan ku dhex arkay haweeney xasibtu waxaan u malayn bule raawiu annahu qaala inuu yidhi takhdishuhaa hira haweeney naarta ku jirto oo yaanyuuro ama bisad ay xaganayso takhdishuhaa ay xagan Ah, cididii iyo micdii ay ku xaganayso faqaala qaala nabig alay slam ba maa shanu haadihi middan maxay tahay qaaluu waxay dhaheen xabasathaa way xabistay hiradan iyo bisadan meel bay ku xidhay xataa maatad ilaahay ka dhimatay juucan xaalayta mid gaajaysa juucan gaajo u dhimatay marka haddii wax la siiyey xayawaankiina fashakara allahu fakafara lah waa loo dambi dhaafi xoolahaas xataa ay ba allah ka dhige tii la xabisay cuntada loo diiday ama cabidda loo diiday saa ku dhimatayna cadaab bay lagu mutaystay kol hadduu xayawaankii sidaa yahay bini aadamkii maxaad u malaynaysaa marka muslimkii maxaad u malaynaysaa in la xabiso xabis la geliyo tacdiib iyo cadaab loogu daro oon iyo gaajo iyo bahdil loogu daro maxaad u malaynaysaa waa min akbar اkabaa'ir dunuubta waaweyn bay ka mid tahay lisku cadaabi qaala xadaanaa ismaaciil ibnu uweyski weeyaane qaala xadaanii maliku ibn anasin can naaficin can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasul la sal slm qaal cudibat imra'atu haweeney baa la cadaabay fii hiratin bisababi hiratin iidu macnaa salbiya noqotaa daliilkii waa kan fii hiratin bisababi hiratin xabasataa ay xabistay bisadu xataa maatad ilaa ay ka dhimatay bay xabistay juucan gaajo ay kaga dhimatay yacni macaluul bay la dhimatay oon iyo gaajo fa dakhalat fiihaa sababteedba waxay ku gashay haweenaydii annaara naar bay gashay qaala nabigu alay slam wuxuu yidhi faqaala ilahay baa wuxuu yidhi wallahu aclam isagaana ka og wax walbe laa anti acamtiha maadan quudinin walaa saqaytiha maadan waraabinin xataa xabastiha waxiina xabastiha markaad xabistay cunto iyo cabir hadday ku xihan tahay oo cabid iyo cunto siinayso waada fiicnaan laheed waad xabistay cunto iyo cabirna maana siinin xiina xabastiha markaad xabistay walaa anti arsaltiha iskamaana sii daynin fa akalatha iska cunta min khashaashi ilardi ardada dulsocodkeeda iyo qashinka ardada iska cuntee iskamaana sii daynin nina masruuf kuma laha yaanyuur iyo bisad iyo ayd dhulkeedaas iska horadaba ka cunataaye maana iska sii daynin haddiise aada xidhay oo ayada ka reebtay waxay raadsan laheed cuntadiiyo cabidii baad udiiday dara loo ciqaabaya loo haystaa naam shareecadeena marka qiimaha badan iyo qiimaheeday ka mid tahay inay siisay kula dii xaqin xaqah wax walbaba inay xaqiisi ay siisay xuquuqulinsaan ayaan maqlaynaa mar walba iyo waxaa hadda maaratay gaaladu ay mar walba sheegaan beente banaanka hadda iska yimid beennimadeeda banaanku iska yimid yaa maanta carruur baabi'iyey oo yaa haween baabi'iyey oo yaa duqay baabi'iyey oo yaa ummad halaag jamaaci halaagay oo yaa guryo iyo mumtarikaad iyo dhul dhan naar kusii daayoo gubay indhahanay ka caddahay fa baطala iddicaa'uhum wa huwa baailun aslan warkay sheegayan isagoo marka horeba baail ahaa haddana butlaankiisa bannaanka yimid ama shareecadan islaamka waa tan eygii bay ixtiraamtay oo xuquuq siisay xayawaankii iyo bisadii bay siisay bini aadamkiiba markiisaba daah iyo ixsaanka iyo samafalka iyo wanaagga ay mar walbaba ka hadlayso shareecadeen shareecadaasi ayaa loogu talagalay inay diintan inay dal muxuuah adduunyadan inay cadaalad cadaalad inay keento oo cadaalad ay ku ku maamusho shareecada loogu talagalay islaamka wax allaale wixii khilaafana waa daal mudili ah wey oo baadiyoobay wey caqiidadaas waa laga maarmaan qofka muslimkaa inuu rumeeyo oo caqiidaysto baabu man ra'aa ana saaxiba alxawdi ninkii man ra'aa qofkii arkay buu kusaabsan yihi ana saaxiba alxawdi qofka darka iska leh ee asagaba xawdka mxua darkan soo soo eh, mxuua hagaajistay ilan xawdku waa meel aad saa usoo wareejisato oo ama weel aad dhigato ama dhooba aad soo aruursato wey ood meel deena biyaha celinaysa aad samaysato saaxib alxawd iyo walqirbati saaxib alqirba sifaarka iyo weelasha iyo haamaha kuwa iska leh yaa xaqu xaqnimo badan bimaayi biyaha ku jira soo maarti biyahan biyo iska socda oo roob iyo waxa maarata keenay oo iska socda maaha webigaa qulqulaaya maaha waa biyo qof uu xidhay qof baa xidhay oo xoog iyo dhaqaalo ku baxsaday weelal buu ku shubtay asagaa wax qanin badan xataa waa gadan karaa marka asaga waa iibsan karaa ibnu sabiilki iyo musaafirki iyo ooman ee waxbaan haysaninsa inuu udiida ma banaana xadaثana qutayba bnu saciid qaala xadaثana cabdالcaزiiz ibnu suhaybin can abi xaazim slma can sahl bn saacidin radi allahu canhu qaal utiya rasuulu lahi sal slm biqadaxin nabigaa waxaa loo keenay dhiil fashariba waa ka cabay wa can yamiinihi midigtiisana hulaamun wiil yar ayaa midig ka fadhiya huwa axdathu lqowmi dadka meesha fadhiyo ugu yaryahay wala sheekhu odayaashuna can yasaari bidixday fadhiyaan qaala nabigu wuxuu yidhi yaa qulaam ataadanu lii ma ii idmaysaa ilaan xaqa abaa iskale qofka xaqiisana idan un baa la weydiin ama waxdiya inaan siyaala sheekha odayaashan inaan kaa hor ka horraysiye ma ogoshahay faqaala wuxuu yidhi maa kuntu liuuira mi ihi mid dooranaya binasiibii nasiibkayga iyo fadladan iyo hambadan ninka adiga aan kaa helay ilaah iga siiyey axaddan qofna u doori maayo ya rasuul allah faacdaahu iyah wiilkii buu siiyey caanihii ama cabitaankii iyo sharaabkii cabitaankii biyihii wiilkii buu siiyey ibn cabaas oo soo maray wuxuu u soo celiyey bukhaari hadda tarjumadan haddana xadiidkan waa waafaqsanye liannahu weelka asaga ah ee sharaabka ku jira nabiga calayh salaatu wasalaam hadday soo dhaafay qofka midigta fadhiya ayaa markaa u xaqneen badan qofkaasaa iska leh idankiisa waxaan hena lagama lagama qaadi karo xadaana maxamed bn bashaar qaala xadaana gundar xadaana shucba can moxamed ibni ziyaad qaala samictu abaa hurayrata radi allahu canhu can nabi sal slam qaala waladii nafsii biyadi nabiga waa dhaaranaya waa dhaarta ugu badan bay ahayd rasuulka ilaaga ilaahayga waxaan ku dhaartay naftayda gacantiisa ay ku jirte nufuusu bni aadam oo dhan iyo makhluuqaadka o dhan gacanta alay ku jirtaa la aduudanna waxaan fiijin doonaa rijaalan rag baan sargoynoon fiijini can xawdii darkayga ayaan ka fiijima wuyri nabig alay slam kamaa sida tudaadu lqariiba neefka qariibka ee minal ibili geela ah canan xawdi darka laga fijiyo darkaadii adi aad samaysatay geelaadii uu usoo sabada usoo istaagay ee aad waraabinaysay neef adi aada lahayn hadduu gafuurka soo saaro xaq baad uleeya inaad iska celiso oo tiraada bixiya liannahu asrulmaal ba asrulmaal ba hadda taaganta baahidaada horta waa inaad aad marka hore dhamaystirto haddii baahidaada ay ku dhammaadaan biyihii waxba laguguma leh xoolahaadi yaad waraabsani adig baa cabbi damaarihii yaad waraabsani haamihii baad buuxsani markaas hadeena fadlulmaa'i baa la fiirin maxaa dheeraada marka ninkan nabiga alayه الsalaam wuxuu ka sheekeeyey neef qariina oo soo cabay biyo soo doontay iyo xawd uu qof leeyahay dar qof uu leeyahay oo qofkii lahaa uu iska eriyey wa aqara waa qiray rasuulka alayه الsalaatu wasalaam ah, soo maart muuna dhihin ma banaan arrintaa iyada waa ka sheekeeyey waana ka aamusay sal slam nabigana wax aan banaaneen ma qirayn marka waa banaan tahay macnaha saas lakiin markaad waraabiso haddii biyo soo haraan dheeraada neef dhimanaya waraabi xadaanii cabdالlahi bn mحamedi qaal akhbarana cabdالrazaq bn hamaam akhbarana macmar can ayub وkaثيir ibn kaثيir yaziidu axadumaa midkood calى اaakhar midka kale u ka ziyaadinaya xadiidka matnigiis can saciid ibn jubayr buu ka wariyey qaal qaala ibn cabaasin radi allahu canهuma qaala qaala الnabiyu salى الlah alay waslam ba wuxuu yihi yarxam اllahu uma ismaaciil ismaaciil hooyadiis ismaaciil ibn ibraahim اkhaliil wey nabigii wey nabi ismaaciil ah alayhi وalى nabiyina وalى jamiic anbiya الsalaatu wasalaam yarxam اllahu uma ismaaciila ismaaciil hooyadiis haajara wey alqibdiya allah u naxariisto low tarakad hadday ka tegi laheed zamzama ah, biyihii zamzam iyo ceelkii zamzam hadday iska dayn laheed markii uu jibriil usoo saaray biyihii oo ku dhuftay garabka ceelka zamzam jibriil baa qoday oo ilaahay uusoo diray biyihii markay burqadeen oy qulquleen aan bayna la dhimanaysay iyada ilmaheeda ayay biyihii celisay oo xawd u samaysay dar hadday dar u samaysay ayadaa mulkisay marka hiya axaqu biha ayaada wax nimo badan shaqay ku bixisay mogta way moostay way xawdaysay darb bay u samaysay intaasu bukhaari u keenaya tarjumada wax u waafajiyay intan xawd bay samaysay soo maaha hiya axaqu biha walidaalika reer jurham waxay ku samayn doontaa fiiri aw qaala nabigu wuxuu yihi marka wuxuu yidhaha haddii ay faraha ka qaadi laheed low lam takrif haddayna dardarin minalmaa biyaha haddayna markaaba dhuritaan ku bilaabin iyo dar u samayn lakaanad waxay noqon laheed zamzam caynan il maciinan shubmaaya il shubmi oo dareeri oo beeraha laga waraabsado oo meel walba gaari bay noqon laheyd hadda waa biyo iska qulquli banaankana aan usoo dareeraynin weligoodna aan go-aynin halkaa bay taagan yihiin waa un la dhuri waa un la dhuri motoor kasta saar laakiin biyo haddii la daayo banaanka imaanoo fatahaad samayni ma aha a ah, caynan maciina ah, biyo qulqulaaya oo meel walba gaara wa aqbala waxaa soo qaabilay umu ismaaciil oo ilmaheedii nuujisanayso biyihi hesho ku noolaatay oo biyaha zamzam cuntana way noqdaan cabidna way noqdaan wax kale ma haysato biyaha waxaan ka ahayn waxaa soo qaabilay jurham jurhumun niman reer jurham la yihaahdo oo carab ah Ah, arab wey ismaaciil markaa carab ma aha ismaaciil carab maaha markuu carabiyada bartay ayuu markaasi yuu arab carab markaasuu noqday markuu intuu weynaaday carabiyada bartay alcarab almustacraba la dhahaa way caraboobeen way caraboobeen ah, luqa suryaani bay ku hadli jiray ibraahim alayh salaam oo kale ka baxsan marka wiilkiisii baa qoladan la koray waa weynaaday luqadii buu bartay caruurtiisii barte halkaasaa marka mustacraba la yihahda carabadii asalkeed mehen ayb marka reer jurham niman la yidhaahdo oo yaman ah oo socda socota aha soo qaabilay faqaaluu waxay dhaheen xadiku waa xadikii dheeraad garanaysaana fi saxii muslimna ku sugnaay ata'daniina an nanzila cindaki bay dheheen mana ogoshahay inaan agtaada degno oon biyahan aan kula cabno qaarad waxay tihi nacam waa inama ogolahay ilan keliya be helbay u baahneedba walaa xaqa lakum xaqna ooma leydiin filmaa biyaha ayadaa ay leen xawdaysatay celisay biyaha ma sheegan kartaan qaaluu waxay dhaheen nacam xaq kuma lihiin mana sheegan karo mana gadan karo lakin waan kula cabeynaa iska caba xaqna laakiin kuma leediin idinku yaa xaq ku leh saaxibalxawdi kii xawdka sameeyey ee isku celiyey intaasu markaa marka qofka darka hagaajistay ayaa iskale biyaha dadka kalena tafadul iyo baa loo siina karaa anasa xadaanii xadaanii cabdullahi bn moxamed musnadi xadaanaa sufyaan can camr can abi saalix الsamaan can abi hurayra radi allahu anhu anhu sal slm qaal alaaثatu saddex qolo laa yukalimuhum اllahu yowma alqiyama lama hadlay walaa yanduru ilayhi mana fiirinayo rajulu nin xalafa dhaartay calaa silcatin badeecaasoo kor taagan ayuu ku dhaartay laqad acdaa inuu asagaba soo siiyey bihaa badeecadar agtara wax ka badan mimaa acdaa run wuxuu soo siiyey wax ka badan buu sheegtay wa kaadibun been buuna ku sheegay wa rajulu nin buu ilaahay subxaana wa tacala ciqaabada caquubadaasi saarayaa oo uu la hadlaynin oo fiirinaynin xalafa dhaartay calaa yamiini dhaar kaadibatin beena bacda alcasri casriga gadaashii markii salaada casr kadib ayuu been ku dhaartay liyaktadica bihaa dhaartaa inuu ku maarata ku goosto maala rajulin muslimin qof muslima xoolihii buu rabaa yamiinulkamuus baa la yihahdaa qof xoolihii buu rabaa inuu dhaartaasi ku qaato wa wey midka saddexaad manaca fadla maayihi biyihiisii dheeraadka ka ahaa buu u diiday ibnu sabiilkii iyo musaafirkii fayaquulu اllahu ilahi baa wuxuu leeyahay alyowma maanta yaan amnacuka kaa reebaya fadlii aniga fadligayga dheeraadkayga iyo raxmadayda kamaa manacta saad u diiday fadlu maa shay fadligii iyo dheeraadkii lam tacamal yadaak ah, labadaada gacmood waxayna shaqaynin laakiin wixii gacmihiisa ay shaqeeyeen oo asaga uu qotay oo ceela ah oo war ah waa diidi karaa ilaa asaga uu maarata kaga danguto dantiisa ilah kaga guto waa diidi karaa lakiin markii dantiisa u ibnu sabiilka noo diidaa fadli bay noqon asli iyo fadli bay kala qaala caliyu xadaanaa sufyaan kayra mara cali bnu cabdillaahi almadini weeyaane wuxuu leeyahay sheekh albukhaari xadaanaa sufyaan baa noo warrabay ibnu cuyeyne wey hayra maratin mar ka badan can camar ayuu ka wariyey samica inuu maqlay camarna abaa saalix oo yabluqu bihi nabiya nabiga gaarsiinaya alayh isalaatu wasalaam muxuu ishaarayaa marka bukhaari hadalkan wuxuu ishaarayaa riwaayad sufyaan in xadiidkan uu irsaaliyo in badan in badan inuu mursal ku wariyo ah. sida laakiin صaxiixana xadiidku waa xadiid mawsuula oo xufaadii kale ay wasliyeen oo ay marfuuc ka dhigeen oo saxaabigii sheegeen in badanse sufyaan xadiidkan mursal buu ku wariyaa intaasuu rabaa inuu kuu sheego xadaثana sufyaan kayra mara can camr samca wuxuu maqlay aba salix abu salix masaxaabi mase taabici taabici waa abu hurera ka wariya soo ma yabluqu bihi nabiy marka abu saalix baa xadidka sii daayey oo yabliqu bihi marka irsaal mursal weeyaan laakiin xufaadii baa in badan xadiidkan ayaa ku warisay bilitisaali ayay ku maarata wariyeen kanaaba kamid ah haddaan soo maray riwaayadan riwaayatu camar an abi saalix riwaayatu camar can abi saalix iyo mxuu ahaa cafwan eh, may tan waata haddu ka hadlaayey laakiin dariiq duruq kale oo fara badan buu leyahy macnaha saas baab laaxima ila lilahi walirasuulihi laaxima ma jirto sharmo iyo oo meel la ooto meelaha laiska ooto e racyiga xoolaha inay daaqaan darteed loo ooto ayaa waxaa la yihahdaa xima ayaa la yihahdaa ah, dhulweyn buu iska orani laandeersan wax ku sameyn markaas wuxuu leeyahay wax soo geli kara male markaasi xoolihii meelay ka daaqaan ba aynan jirinba arrinta hadda waa jirtaa waaba meelo un beero lagu magacaabay ama beero maaragtay wax yar un beer ka ah oo dhulkii oo dhan inta la xidho deena xoolihii meelay ka daaqaanba ama meelay webiya ka galaanba laleeyahay waa dhacdaa meelahaas oo kale kolka beertiisa waa ooban karaa laakiin inuu dhulkii xoolaha daaqayo o dhan iska xidho arrintaasaa laga hadlayaa waxaa uu loo ogol yahay lilahi walirasuuli rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo shareecada tadbiiqinaya wixii axkaam shareeco ah isaga loo egmaday sala allahu alayh waalih wasalam xukunka ilaahay u taagan inuu maamulo ayaa danaha caamka darteed buu dhul u oodi karaa xoolaha zakada ah intaan laga qaybinin xoolaha qaniimada ah intaan la qaybinin jizyada intaan la qaybinin xoolaha noocaasa fardaha muslimiinta ay haystaan ee mujaahidiinta meeshaay ku daaqi lahaayeen ayaa loo sii xidhi jir ah, loo xidhaya danaha caanku maa lagu samayn laa xima ila lilaahi walirasuuli amaa loo geliya amaa dadka caam dadka kale ee khaaska ah dhulkaa ilaahay qofkii beer iyo wax ku tabcanaya waa ugaara maceel ka qodani laakiin waa iska oodani wixii cirka ka soo dara roob aha wuxuu ku baxayna looma soo dhowaan karo taasi lama ogolo waxay culimadu ku darayaan lilahi walirasuulihi waliamati lmuslimiin waliamati lmuslimiin dadka madaxda muslimiinta ah ee meesha nabiga alayh salaam jooga ummadda hogaaminayo ayaguna uga banaantay ah, lanna wixii nabiga ku sameynayay bay ku sameynayaan walidalika cumar radia allahu canhu nin la yidhaahdo hani nin hani la yidhaahdo ayuu wuxuu yihi intuu dhul weyn xidhay yaa wuxuu yihi haniow laa tamnac ilxima saaxibi suraymati wاlquriima ah, ninka halaha yar leh iyo ninka xaynta yar leh ha u diidin hadday soo galaan beertan iyo baaggan uu soo galaan ha u diidin buuri wa iyaaka wa amwaala ibnu cawfi wa ibnu cumaan wa ibnu cafaan buu yihi waxaase kaaga digayaa xoolaha ina cafaan cabdiraxmaan binu cafaan iyo xoolaha ina mxu cabdiramaan bin cuhmaan bin cafaan iyo ibnu cawf cabdiraxmaan binu cawf xoolahooda kuwaas naga ilaali buu yihi maxaa yeelay kuwa haddii xoolaha ka soo dhammaadaan xoolo kaloo maguurto ah iyo badeeco iyo dhulka magaalada iyo xoolo kuleeyihiin ah, dhulkoodii iyo guryahoodii iyo maalkoodii magaalada yay u baxsanayaan laakiin midka xaynta yar wata ama halaha yar wata haddii wixii ka soo dhammaadaan isagoo qaxooti u soo duldegi ah, markuu soo daldugana inaan dahab iyo fido aan ku nafaqeeya igu khasbi ya igu khasbi marka inaan boortii iyo cawskii aan wax ka siiya iga dhaanta dahab iyo fido inuu iga galaafto saasuu leey marka cumar radi allahu canhu ardaa marka macnaha way jirtay saxaabada nabiga iyo khulafaa raashidiin way samayn jireen ximada dantii nabiga alay slam lagu talagalay ku bixin jiren bayna ku bixin jireen oo in masaalixda caamka iyo danaha caamka lagu lagu maareeyo <clears throat> qaala xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaanaa leyt can yunis can ibni shihaab zuhri can cubaydillaah ibni cabdillahi ibni cutba bni mascuudin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana sacab ibnu jafaama qaala radia allahu canhu wuxuu yidhi ina rasuula lahi sal slam nabiga wuxuu yihi laaxima qaala laaxima ila lilahi walirasuulih xima ma jirto meel iska ooto ilah iyo rasuulkiisa unbaa un iskale danta caamka ee islaamka ayaa laga wadaa aimadana waa lamid adilada loo soo darishada waxaa kamid ah aimada alaa waina likulli malikin xima ah. alaa waina likuli malikin ximan buu nabig alay sl ninka madaxda ah meel buu samayn kara dhihi karaa meesha danaha caamka ee dowladda iyo ummadda ayaa loogu talagalay dhulkaasi waa lama galay wey lama soo geli karo marka haddii abaara dhacaan baa cooska laga soo jafi maalan ama maahe xoolaha caamka ee dadku ka wada dhexeeya lasku yaa loo xuri taa waa bannaan tahay wa qaala wuxuu yidhi saxaabigu balaqanaa waxaana soo gaaray ana nabiya sala allah alay wasalam xama naqiica meesha naqiic la yihahdo inuu nabigu xidhay wa ana cumara xama asharifa asharafa warabada sharaf iyo rabada inuu cumar rasayno xilligiisa uu xidhay nusakda qaar waxay qorayaan badela sharaf sarif ah, saraf marka saraftu waa tii maka u dhaweede lagu aroosay man ya gabadha lagu guursaday nabiga ku guursaday marka dambena ku dhimatay tee sarif ya maymuna bint اlxaarif radia allahu canha baabu sharbi الnaasi dadka cabidoodu ku saabsan yihi wasaqyi dawaabi xoolaha oo la waraabiyo min alanhaari sharbilmaai naasi dadku inay cabaan min alanhaari wabiyaasha ka cabaan wasaqyi dawaabi xooluhu inay daaqa ee ka cabaan min alanhaari wabiyaasha webigaas durduraya iyo tabagaas qulqulaya qof sheegan kara male oo dhihi kara annagaa iskale ama annagaa dad u diidayno ama ma soo geli kartaan ama helada nama soo dhawaan kartaan qof dhihi kara male waa biyo aan qofna unan awood iyo waxba ku baxinin wey a wax asaga uu gacantiisa ku keenay ma ah ilaahay baa keenay subxaana wa tacaala durdurinaya ishaa qulqulaysa qofna marka looma diidi karo xoolaha cabi dadkaa yaa dhaansani xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbaranaa malik ibnu anasin can zayd bnu aslam alcadawi can abi saalix isamaan can abi hurayra radi allahu canhu ana rasul sal slm qaal alkhaylu fardaha lirajuli nin ajrun ajr bay u yihiin fardihi baa saddex loo qeybiyey fardaha sidooduba dadka iska leh saddex loo qaybsamaan nin ajr bay u yihiin walirajuli nina sitrun astur bay u yihiinoo cafaaf iyo dhowrsanaasho iyo su-aal iyo gaadidiisii iyo igaanidceli yuu ka badbaadi wacalaa rajuli nina wisrun dembi bayba korkiisa ku yihiinoo waa dambibay kasoo gaari kasoo gaari yeelashada u yeeshay faama aladii midka lahu ajrun ajru uu yahay fardaha farajulu waa nin rabadahaa fardaha xidhay fii sabiili illaahi buu u bixiyey oo ugu talagalay inuu ku jihaado diinta ku difaaco fa ataala lahaa wuxuu u dheereeyey xadhigii fii marjin meel caws leh oo ris iyo dowgii caws leh marjigu waa meelaha caws kale wey aw rawda ama meel beera ayuu intuu xarig dheer oo ku heeraaray heeraarkiina u dheereeyey ayuu faraha ka qaada iska daaqdee famaa asaabat wax allaala waxay asiibto hesho oy daaqdo fii iyarihaa xariga heeraarka ay ku heeraaran tahay daalika ee kaasa waxay ku daaqdo min almarji cawska ay kaga soo daaqdo aw irawdati beertii ay ka gaadho kaanad lahu ninkii lahaa wuxuu ka helayaa u sugnaaday xasanaat ajir bay u tahay qofkii iska lahaa faraskaasi ajir buu ka heli maadaamuu niyadaasba faraska ugu talagalay walow anahu asagu inqaacat iyaruha hadduu uu goosto ama uu good iyarow xariggii baa go-ay xariggii ku xidhnaa ayuu goostay markaas fastanat way booday sharafan bootin aw sharafayn laba bootin ama buur iyo laba buur bay ka booday kaanat waxay noqonaysaa aahaaruhaa raadkeedi wa uraafuhaa digadeedii inta ay sii digada daadinayso iyo raadkeedii ay socoto xasanaatin xasanooyin bay lahu ninkii lahaa u tahay walow annahaa marat hadday marto binahri weliba iska marta fa sharibat minhu markaasi ka cabti walam yurid mana doonin an yasqiya inuu ka waraabiyo markaa asaga uma jeedin ayadunbaa ilaahay kusoo hanuuniyo biyihii iska tagtay oo ka cabtay kaana dalika xasanaati lahu biyahay cabtay ajir iyo habaab buu ka helayaa famaa baaluka hadduu waraabiyo ama cawskan uu siiyo maxaad u maleen ayagoo iska cabtay buu ajir ka heliye intaas u keenay bukhaari xadiidkan walow annahaa marat binahrin webiyaasha waa la mari muruuru kiraam waa la cabi wax allaala wixii soo soo mara oo xoolo ah ama noolo ah ama dad ah way iska cabbaayaan a ninna la weydiin maayo oo yaa la joogaa la dhihi maayo webiga waa iska maftuux wey walam yurid an yasqi kaana dalika xasanaad lahu fahiya lidalika ajrun ajr bay u tahay wa rajulu wey midka labaad rabadaa xidhay waa kii asturka u ahayd taqaniyan deeqtoonaan inuu ku deeqtoomo oo qani ku noqdo wa tacafufan dhowrsanaasho su-aasha dadka uu kaga dhowrsado uma kadib lam yansa mana halmaamin dhinaca kale xaqallah ilaahay xaqiisa fii riqaaya qoorteeda la saaray oo hadday noqoto gaadiid celin iyo caariyo iyo kujihaad arrimahaas o dhan baa loo jeedaa qoladana zaka ka waajibtay fardaha xadiidkana deliishaan fii riqaabiha zakadii bay dhaheen sida raajiaase zaka kama waajibin walaa duhuuriha laysa eh, mxuu ahaa cala lmuslimi fii farasihi walaa fii cabdihi sadaqa waa kasoo mara kitaab zakaat walaa duhuuriha dhabarkeeda wixii gaadiid ceshaha ee lagu lahaana muunan diidin fahiya lidalika ninkaasi sitrun astur bay u tahay haysashada uu iska haysto hadduu qof dee uu ku saacidayna ajir buu ka heli laakiin midkaa hore isagoo nina ku saaciidaynoo iska daaqayso iska saxaroonayso oo meelaa iska diganayso iyo ajir ka helaaye warajulu weye midka saddexaad rabadaa xidhay fakhrafaan iyo wariyaan istusus iyo waniwaanu collaytan liahliislaam ahlulislaamkii muslimiintii buu hab urursanaya reereebal aan dabaabaad iyo fardo u samaysano ayuu u samaystay fahiya calaa dalika ninkaa korkiisa fardahaasi wisrun dembi bay u tahay hataa hadduuna ku dagaalamin niyadaaba hadduu u sameeyey dembi baa mar walba ku socda wa su-ila rasuulu lahi sal slm waxaa la weydiiyey can ilxumuri dameerihii baa la weydiiyey fardigii waad ka sheekaysay dameerihii ka waran waa la isku cadfay walkhayra walxamiira baa la yidhi walkhayra walbiqaala walxamiira can ilxumuri faqaala wuxuu yidhi maa unzila calaya layguma dejin fiiha dameeraha wax ku saabsan shayun waxna wax aayadoo dameer ka hadlayso iguma soo dejin aniga ilaa haadihi alaayat aljaamica aayaddan khayr iyo shar oo dhan jamcisay mooyeene oo wax ka bixiba uusan jirin qofka khayr sameeya iyo qofkii shar sameeya jazihiisii baa lagu sheegay aayaddan wax ka bixi male dameeri baa soo geli aljaamica jamciisa alkhayra washara alfaada mufrad calama wey mufrad weeyaan oo yani alfaada keligeed ayadoo kale qur-aanka aan lagu arkin faman yacmal midqaala darratin khayran yara waman yacmal midqaala darratin sharan yara wax ayadoo kale oo qur-aanka ku jirtana male faada la yihi faada fariida fii nawciha wey fariidatun fii nawciha keligeed weeyaana nooceedoo kale waana jaamico waxay dhaaftay male ninkii wax yar haba yara waxa la imaado khayra waa helaya wax yar oo shara ninkii la imaadana waa helaya wax laga tegay maba laha soo ma arti fii kitaabin cinda rabbi xadaثana ismaaعiil qala xadaثana malik can rabica ibn abi cabdiلرaحman can yaزيid mawla اmunbaciثi can zayd bn khaalid الjuhani radi allahu canhu qaal jaءa waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid ilaa rasuulilahi u yimid alayه الsalaam fasa'alahu wuxuu weydiye can luqada baadi ka waran baadi ayuu weydiye baadi aan helay lacag iyo wax saas oo kalea ah iyo alaab wax ku jiraan faqaala nabigu wuxuu yidhi icrif cifaasaha weelkay ku jirto horta isha si fiican ogu mudo weelkeeda aqoonso nin baad ku imtixaami doontaaye qofkii sheegtaad leedaha weel noocoeda ku jirtay marka waa in adiga taqaana horta uway ka ahaa waxay ku xidhan tahayna iyo weelka waxay ku xidhan tahay xarka iyo wax ku xidhanna iska u fiirso uma carifaa sanatan sanad yahdi sanad kadib qofkii lahaa hadduu adii la helo waad siinaysaa fain jaa saaxibuhaa si wailaa fashaaruka bihaa cun waanu sadaqayn wax la yaraha ma jirto ah, xoola baadi aad heshay waad raa waad yahdisay meelihii aad u malanaysay dhanba ka yahdisay idaacadaad ka sheegtay gaaseedaad ku qortay wax soo sheegtaad weyday ha fa sha'nuka biha buu nabiga alay slam con ha xoolahaadoo kale ad ku darsanaysaa markaaba waawan qofkiila hadduu imaado waa u magdhabi calaa niyati dhamaan dee waxaad leedahay nin baa baadi baan hayaa qofkiilahaana ma arkin waan u sadaqayn ma jirto qof hadduu wadiica kuu dhiibto ammaano ama wax intaad ka daynsato aad weydo markaasaa la dhih loo sadaqeeyo lakiin xoolahan iyadoo sharciga luqadada iyo baadida waxaa weeyaan yahdi yahdi maxaa ka dambeeya fashanuka biha cun oo isticmaal saas wey qaala fadaalat lqanami adhiley ka waran baadi ariga ka waran dheh daalat lqanam qaala wuxuu hiya laka adigaa iskale aw liakhiika aw lidiin adigaa laga raba inaad baadi aad baadidaas soo aruurisa ariga ood yahdiisa kadibna yeelato haddii wax sheegan ba ad weydo aw liakhiika walaalkaadi iska lahaa ma qof kaloo muslima aw lidiibi yeyba eber ka dhigayso na ka dhigayso intay marka yey cuni laheed iyo dawaaco iyo waa xayawaan ilen iska daciif ariguye soo kaxee buu nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala fadaalat libili geel ka warran baa layidhi qaala maa laka walaha adiga geel maxaa sukin keenay ma ahaa geela siqaaha sibraarkeedii ayay wadataa calooshaa weyna ilaahay siiyeyba intay biyo ka buuxsanto iyo intaasoo muddo ah ayay iska wadan wa xidaaha kanaheedna way wadataa xidaha yani lugaheeda adagna meel walbay ku mari arigan iska raafqarari ee qodaxda yarta ay maarata fadhiisin maaha taridul maa biyahaasay iskaga soo aroori wataakulu shajara geedahana waa daaqaysa meeshaa fog bay ka daaqi caleenta iyo jira maarata ariga mxuuha geedaha jilicsanaya caleentaas qoyan leh halkaasay iskaba daaqaysaa xataa yalqaaha rabbuha ilaa ninkii lahaa uu waa un ka heloodo markaasku taabana faraha ka qaad inta hadhow ku geli laheyd waana xoolo lexejeclo badanoo ninkii gacanta ku dhigaa waxaa laga yaabaa isagoo muddadiiba gaarin inayna shaydaanku uu nafta u sheego inuu yidhahdo iskaba qaadaba ayaa dhici karta marka geel banaanka ka mar bab byc الxaطب والklh والlah أعلم وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه